رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku jirnaa kitaabkii abi shujaaca khaasatan qeybihii xajka faslu fi dimaa'i alwaajibati wuxuu fasli u yahay dhiigaga waajibay dhiigaga qofka markaa laga rabo ama xoolaha uu markaa qalaayo waaddimaa'u alwaajibatu fi lixraami dhiigaga waajibaya xagga ixraamka khamsatu ashyaa waa shan waxyaabood shan meelood buu markaa ku yimaadaa axaduhaa ka koowaad addamu lwaajibu waa dhiig waajibay bitarki nusukin nusuk ama camal laga tegey wahwa cala tartiibi taasna si tartiib ah ayuu markaa ku bixinayaa qofka haddii nusuq camalada ka mid ah oo markaa ka tegey shaatun waa ri fa in lam yajid haddii uu waaye rida fa siyaamu casharati ayaamin toban maalmood soonkooda ayaa laga rabaa waa nusuqii camalka tegitaanka waajib ah laga tegey xagga xajka ri ayaa waajibayso dhiiga suxina fain lam yajib haddii uusan helin fasiyaamu waa soomayaa casharati ayaamin toban maalmood halaaatun saddex maalmoodoo fi lxaji xajka gudihiisa uu ku soomo iyo wa sabcatun toddoba idaa rajaca marka uu soo noqdo ilaa ahlihi ehelkiisa uu usoo noqdo kaasi waa qaybta koobaad wathaani ta labaad addamu lwaajibu waa dhiig ku waajiba bilxalqi iyo watarafuhi xalqiga waa xiiritaanka qofka inuu markaa xirtay wixii tarafuh ah oo markaa lamid ah cijuu iska guro iyo wixii markaa lamid ah wahwa taasi cala takhyiiri waa doorasho ama kan ama kan ama kan saasa markaa laga rabaa takhyiir ayuu samaynayaa ama wuu soomayaa ama sadaquu bixinayaa amase mtaqaanaa ama sadaquu bixinayaa ama wax buu gowracayaa laakiin waa takhyiir tii hore tartiib bay ahayd waa inuu sameeyo haddii la waayo tan inuu sameeyo haddii la waayo tan taas tartiib baa la yidhaahdaa takhyiirkasi waxaa la yidhaahdaa waa doorasho intaana lagaa rabaaye middaa doonta ka dooro waa midda labaad wathaani addamu alwaajibu bilxalqi waatarafuhi wixii markaa ku yimaada dhiig waajibaya qofku mar allaala markuu xiirto ama wax tarafuh ah oo ziyaadoo noocaasoo kale uu la yimaado wahwa cala takhyiiri kaasna doorasho waayo kow shaatu ribuu bixinayaa ow amase siyaamu wuxuu soomayaa halaathati ayaamin saddex maalmood aw amase ow amase aw itasaduqu wuxuu sadaqaysanayaa bihalaathati aasucin saddex suus calaa sittati masaakiina lix masaakiin buu markaa u qaybinayaa kiiba mud buu qaadanaa marka taasi marka waa takhyiiro asoo ridii heli karuu soomi karaa saddex maalmood asoo saddexdii maalmood awoodi karou sadaqa bixin karaa ow baa la yidhaahdaa oo waa takhyiir shaatun waari ow amase sawmu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda aw itasaduqu bihalaathati asucin saddex saac inuu bixiyo oo calaa sitati maakiin lix masaakiina uu siiyo waathaalithu midda saddexaad addamu lwaajibu waayo bilixsaari ixsaar buu markaa ku waajibay waa shiritaan qofkiibaa markaa la shiro sida ilaahay tilmaamay fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi taasna taas marka haddii taa ku dhacdo fayataxallalu wuu ka xalaaloobayaa wayuhdii shaatan ri ayuu hadiyeynayaa oo hadiyad ahaan ayuu ri markaa u bixinayaa waaraabicu taas waa qaybta saddexaad waaraabicu qaybta afaraadna addamu lwaajibu waa dhiig waajibaya biqadli saydi waa ugaar dilitaankeeda idan qofka maxramka ah ee xajinaya waxaa ka mamnuuca inuu ugaarta markaa dilo sidaa ilaahay tilmaamay ee waxaa laydiin diiday inaad ugaarsataan ama saydka aad dishaan maadumtum xuruman intaad xarman tihiin qofka dilana waa cala takhyiiri asagana takhyiir io khiyaargelin waaye oo waxaa la fiirinayaa xoolaha markaa uu dilay noocuu markaa u eg yahay waayo ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aankiisii marka uu ku tilmaamayo ugaarta dilitaankeeda iyo sida qofka muslimkaa loogu talagalay inuu isaga ilaaliyo ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayd wa antum xurum ha dilina ugaarta inta aad xaajiyaal tihiin macnaha intaad xarman tihiin laa taqtulu sayd wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacammidan haddii mutacamid uusan ahayn qofka looma haysto mutacamid waa inuu kas u sameeyo laakiin isagoon u jeedin buu ku joogsaday qoonley amase asagoon ogeyn buu wax ku dhuftay ee ogaar kale xaaladdaa markay tahay qofku dhib ma leh laakiin ilaah wuxuu dhahay waman qatalahu minkum mutacamidan un midlu maa qatala min annacam jazihiisu wuxuu noqonayaa wixii uu dilay oo nimcooley ah waa loo kala qiyaasaa say u eg yihiin matalan dameer farow ayuu dilay dameer farowgii uu dilay maxaa u ekaan kara lo' baa u ekaan kartaa wuxuu dilay goronyo goronyadii uu dilay maxaa qaab ahaa geel bay isku eg yihiin qoorteedii iyo marka la fiiriyo wuxuu dilay adi wax noocaas oo kalea wixii xayawaanka nimcooleyda u eg ayaa markaa loo fiirinaa buu dhahay ilaahay oo e, e, mithlu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliqa alkacbati aw kafaaratun طacaamu masaakiin ow cadlu daalika siyaaman liyaduuqa wabaala amrihi wixii horay u dhacayna ilaahay wuu cafiyey marka taasaa loola jeedaa dhiigga afaraad ee qofka xaajigaa laga qaadaayo in kaana saydu ugaartu haddii ay tahay mimaa lahu mithlun wax mithal u eg haddii la helo akhraja wuxuu bixinayaa almithla wixii mithal ahaa oo min annacami nimcoolayda ka mid ah saan hadda tilmaanay aw amase qawamahu wuu qiimaynayaa oo washtara wuu iibinayaa biqiimatihi qiimihiisa tacaaman cuntuu kusoo soo wayatasadaqa bihi markaasuu sadaqaynaya maxaa laga wadaa ugaartii uu dilay wax lamidaa la waayey ama wixii waa la helay wixii lama haya marka neefkaasaa la fiirinaa matalan ribay noqotay meeqaa rida ay joogtaa waxay joogtaa boqol dollar oo kale boqolkii dollar buu rashin ku soo iibinayaa qofkii kaasuu markaa u qiiminayaa dadka masaakta ah aw qawamahu waraa biqiimatihi طacaaman watasadaqa bihi ow amase saama waa soomayaa can kulli muddin mud kasta yowman maalin mudkii kastaba hal maalin buu ka soomayaa haddii kale matal waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa lacagtii markii la qiimeeyey raashin meeqa camal uu noqon karaa afar sus buu noqon karaa afartii suus waa sideed mud sideed maalmood buu soomayaa macnaha halkii mud hal maalin buu u soomaa wa in kaana saydu ugaartu hadday tahay mimaa laa mihla lahu waxaan wax u dhigma lahayn akhraja wuxuu bixinayaa qofkii biqiimatihi qiimadiisa oo طacaaman طacaam ah watasadaqa bihi waa sadaqaynayaa aw saama ama wuu soomaya can kulli muddin mud kastii koomba walba yooman maalin shan koomba hadday tahay shan maalmood lix koomba hadday tahay oo mud ah lix maalmood toban mud hadday tahay maalmood saasuu markaa u walkhaamisu demka shanaad addamu alwaajibu bilwad'i waa wixii jimaac ku yimaadaa matalan jimaac buu ku yimido qofkii asagoo xajkii ku dhex jiraa yucaaskiisii u galmooday wahu cala tartiib waa iyadana badanatan buu bixinayaa geel fa in lam yajid hadduu waayo fa baqaratun lo fain lam yajid hadduu waayo fa sabcan min alghanami toddoba ari ah fain lam yajid hadduu waayo qawama albadanata geeli baa la qiimaynayaa washturiya biqiimatihaa lacagtii uu joogaa waxaa lagu soo iibinayaa طacaaman raashin wa tasadaqa bihi wuuna sadaqaysanayaa saasuu markaa ku wadaayo waxaa loola jeedaa geelkii waa inuu bixiyaa haddii geeli uu waayo lo lo hadduu waayo toddoba neef oo ari ah hadduu waayo geelkii waa la qiimaynayaa rati geela meequu joogaa kun dollar waa kunkii dollara ah waxaa lagu soo iibinayaa tacaam tacaamkaasaa markaa la sadaqaynaa watasadaqa bihi fa in lam yajid hadduu waayo saama waa soomayaa can kulli muddin mud kasta koombo kasta yowman maalin buu u soomayaa geeli ayaa la qiimaynayaa matalan markii la qiimeeyo raashinkii lagu soo gedi lahaa meeqa galey galeydu ay noqon kartaa oo mud ah amase koombo ah waxay noqon kartaa labaatan koombo labaatankii mud labaatan maalmood ayuu markaa u soomayaa walaa yujasi-uhu ma gudayso alhadyu hadyiga bixitaankiisa waalitcaamu iyo wadintaba ilaa bilxarami xaramka raashinka noocaasee la bixinaya fuqaraa alxaram baa iska leh danyarta iyo masaakiinta meesha joogta yujaziru wuu gudayaa an yasuuma inuu soomo xayu sha'a meeshuu doono ama haddii soonku noqdo arinta oo inuu qofku soomo meeshuu doonuu ku soomi karaa ama xaramkuu ku soomi karaa ama xilliga iyo xaafadihiisa markuu tago waa ku soomi karaa ama qaybinta raashin hadday noqoto iyo xoolo qalitaanka ilaa fuqarada meesha joogto maahee cid kale markaa maha walaa yajuusu ma bannaana qadlu saydi ugaarta dilkeeda alxarami lagu dilo walaa qadcu shajaratin iyo geed in la gooyo waalmuxilu iyo waalmuxrimu ninka muxilligee xalaalka ah iyo qofka muxrimkee xarman fii daalika arrintaa sawaan waa isugu mid macnaha qofka hadduu xarman yahay iyo hadduus xarmanayn labadaba ma u bannaana sayidka ama ugaarta xaramka in la dilo ama geedka in la gooyo meesha ku yaala waalmuxilu kan xalaasha ah oo aan xarmanayn iyo walmuxrimu ka xarman labadaba fii daalika sawaa-un isku mid ayay markaa ka yihiin marka dhiigaga la bixinayo iyo xoolaha qofka qaladka marka uu galo isagoo xajka ku jira uu bixinayo saasaa markaa loo waana shantaa qaybood ama shantaa qalitaan ama shantaa dhiigood kitaabu iyo wakayriha baanu geli doonaa oo min almucaamalaad ah waa buyuuca oo saddex ashyaa markaa ah balse meeshaa inoo joogto wabilahi towfiiq allahu subxaana wa